alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin w sala allahu calaa muxamadi wacalaa aali muxamed wasalama tasliiman kasiira waxaynu gelaynaa qaacidadii ugu dambaysay kollay kitaabkii qawaacid alarbac darsigii ugu dambeeyeyn insha allahu tacaala gelayna tambiih yar haddaan ka hormariyo naqliga wakhtiyada qaarkood wax laga soo naqliyo ama shiikh ama shakhsi wax laga soo naqliyo ama shaykh laga soo naqliyo macnaheedu ma aha taskiye la taskiyeynaayo oo la leeyahay wax walba waa ku saxan yahay ama waxa weeye macnaheedu noqon mayso in lagu waafaqayo wax kastuu yidhaahdo waqhtiyada qaarkood waxa waxaa looga soo naqliyaa cid ictiqaadkooda wax ku jiraan yacni dadka markaa waxa weeye qaarkood oo aad markaa ugu kalsoon si loogu ilsaamiyo ama loo yidhaahdo ay noqoto min baabi wa shahida shaahidun min ahliha marka ta noocaasa waxaa habboon marka in yani markaa la fahma habboon marka fakhrudiin arraazi oo culammada qaarkood aad ay u naqdin jireen masaa'isha qaar inkastoo waagii dambe sidii hore uu ka roonaa siday markaa sheegeen laakiin waagii hore waxyaalo badan loo nisbeeyey sida markaa kitaab sixirka iyo sida wax loo sixra iyo inuu qoray oo markaysaa uu allifay yani marka waa mas'alo markaa laga hadlo ibnu kasiirka laftiisuna waa sheegayaa tafsiirka aayadda markuu fasirayo watabacuu maa tatlu shayaatiinu calaa mulki sulaymaan waa kaga hadlaya yacni kitaab marka waxa weeye ka warramaya sida wax loo sixro iyo waxa weeye marka wax la sixraayo waxa la sameeyo iyo cibaadatulkawaakib iyo waxyaalaha la midkaa ah, ashyaa badanoo noocaasa ayaa markaysaga loo nisbeeyaa inkastoo bacdi ay yidhaahdeen wuu ka toobad keenay ama ay yidhaahdaan markaysaga qaarkood yani ictiqaadan uma qorine liidhaar alfadiilu u qoray yani si in waxaa yaqaanana inuu muujiyo marka waxa weeye ibnu kasiirka laftiisuna macno noocaasoo kale waa tilmaamaya calaa kulli xaal waagii dambe kolley waa ka roonaa sidii hore waxaanu ka mid ahaa a'immadii ashaaciradu ka mid ahaa culammadii ashcariyada imaamyaalkoodii buu ka mid ahaa hadday yidhaahdaan alimaam oo laga warramaayo ama usuuluddiin ama usuululfiqhi isaguunbay u jeedaan marka waxa weye markaynu wax ka soo naqlina waxaynu u jeednaa min baabi alilzaam cala alashaacira waasuufiya in lagu ilzaaminaayo oo leeyahay marka waxa weeye arrinkan yacni ibnu taymiye iyo ibnu cabdilwahaab iyo mashaayikhdaas dambe keligood may sheegine dee xataa markaysaga mashaayikhdiinnii waaweynaabaa qaarkood sheegeen marka waxa weeye waana sameeyaa marka waxa shaykhul ibnu taymiya wakhtiyada qaarkood yacni markaa dad badan ay wax ka soo naqliyaa oo ictiqaadkooda ay wax ku sugnaayeen laakiin waxaa loo jeedaa marka laga soo naqlinaya waxaa lasoo naqlinayaa haddii aan la radinayn waa inay yihiin wax calaljaadda ah oo saxan marlabaadkana yacni marka waxaa looga jeedaa ilzaam ciddaa lagu laaziminaya iyo wax la mida markaa laga tilmaamaya waayo dadka qaarkood baa ilaa markaysaa cidday ku kalsoon yihiin wax laga soo naqliyo aan marka waxan aqbalayn oo aan marka waxa qaadanayn yacni saasoo kale waqtiyada qaarkoodna waxaa dhacda firaqa lumay yacni markaa in qaarkood baa waxay markaa qadar laga soo naqliyo iyaga laftooda la ysku garaaco kani sidan buu yidhi kana sidan buu yidhi marka dambena la caddeeyo yacni markaa inay waxaasi markaa dhammaan ay wada qaldan yihiin marka hadda tan hore ayaynu uga jeednay oo ah markaysa markaa naqligu markuu yahay cala aljaadda in loo soo naqlinaayo min baab alilzaam yacni marka waxaa cala in lagu ilzaaminayo ama ay noqonayso min baabi wa shahida shaahidun min ahliha qaala almusanif raximah llah alqaacidatu araabica qaacidada afraad ana mushrikii zamanina akladu shirkan min alawaliin qaacidada afraad waxa weeye ana mushrikii zamaanina mushrikiinta wakhtigeenna joogtaa aqladu waa ka adag tahay shirkan xagga shirkiga min alawaliina kuwii hore oo shirkigoodu jihooyinka qaar marka laga eego waaba ka daran yahay kii mushrikiintii hore ay la imanayeen waayo waxyaalo iyagu markaa aynay samaynayn ayay marka waxawey iyagu ku tallaabsanayaan oo ay markaa shirkiyaadkii kusii sugnaanayaan lianna alawwaliina yushrikuuna fi alrakhaa'i wa yukhlisuuna fi shidda waayo kuwii hore ee mushrikiintii hore waxay ahaan jireen qaar markaa shirki sameeya fi alrakhaa marka ladnaanta iyo barwaaqada ay ladan yihiin bay shirkiga la iman jireen wa yukhlisuuna fi shidda waxay ikhlaas la iman jireen markay shiddo iyo dhibaato ku dhacaan xaaladda caynkaasa allah oo keliya ayay baryi jireen oo ikhlaaskay u soo noqon jireen wa mushrikuu zamaanina wakhtigeenna mushrikiinta joogtaana shirkuhum daa'iman fi rakhaa'i washidda yacnii shirkigoodu yacni yakuunu daa'iman wuxuu ahaanayaa mid joogtaa buu noqonayaa oo uu ahaanayaa fi rakhaa'i wakhtiga barwaaqadiiyo ladnaanta iyo wa shiddati wakhtiga dhibaatada yacni layba waxay isku xidhayaan cidaan allah ahayn ayay baryayaan oo gargaar weydiisanayaan markaa shirkigii mar walba waa la imanayaan ee wakhtiga shiddada kama fuqayaan shirkigii oo allahoo keliya ma baryayaan ee markaa lafteeda yacni markaa dad amwaadoo dhintay bay isku hallaynayaan oo ay baryayaan oo ay qabsanayaan waddaliilu qowluhu tacaala in waxa weeye shirkiga oqolada hore ka sahlanaa jihada marka laga eego waxaa u daliila hadalku allah u yidhi faidaa rakibuu fi lfulki dacawu allaha mukhlisiina lahu ddiin mushrikiintii nebiga calayhi salaatu wasalaam wakhtigiisii joogtay baa laga warramayey markaasuu ilaahay wuxuu yidhi faidaa rakibuu markay fuulaan filfulki doonyaha markay fuulaan dacaw allaha allah bay baryayaan mukhlisiina lahu ddiin xaalay markaa cibaadada allah u saaf yeelayaan yacni baryada ilaahay u saaf yeelayaan oo allah keliya ay baryayaan ilaahay iyo hebelow ma odhanayaan yacni markaa wax kale ma baryayaan sanamadii ay caabudi jireen baryi maayaan laate iyo cuse iyo manaate iyo hubal baryi maayaan waxay baryayaan qura xaaladda markaa shiddadu ay darnaato allaahoo qura ayay markaa baryayaan mukhlisiina lahu ddiin falammaa najaahum markuu u soo nabadgeliyo u soo samata saaray ila alberri berriga idaa hum yushrikuun waaba iyagii oo shirki samaynaaya oo shirkigii la imanaya yacni waxay ahaan jireen mushriki mushrikiilcarab hadday ladan yihiin oo dhibaato aynay markaa weyn ku sugnayn xaaladda caynkaasa waxyaalaha ay isku hadlaynayaan ay leeyihiin rabbi bay noo dhowaynayaan ayay markaa baryi jireen iyaga ayay qurbaanka iyo cibaadaadka u samayn jireen iyagay ula iman jireen waxayna odhan jireen allah bay noo dhowaynayaan saasay odhan jireen laakiin markay dhibaatadu darnaato allah mooyaane cid kale may baryi jirin aayaddan iyo aayado kaleba ilaahay waa ku sheegay xataa idaa kuntum fi lfulki wajarayna bihim biriixin tayibatin wafarixuu biha jaءatha riixun caasifun wajaءahum almawju min kuli makanin wadannuu anahu muxiiطa bihim dacwuu allaha mukhlisiina lahu ddiin haddama aragtaa goortaa ilaahay keligii ay baryayaan ee baryada u saafi yeelayaan waa goorma waa markay dhibaatadu ku darraato xataa idaa kuntum fi lfulki markaad doonyaha ku sugnaataan wajarayna bihim biriixin tayiba ay doonyuhu markaa idinla ordaan yacni markaa dabayl wanaagsan sababteed ay idinkula ordaan yani si sahlan wa farixuu biha ayna ku farxaan jaa'atha riixun caasif waxaa u timaaddaa dabayl markaysaga markaa daran oo dhamanaysa ayaa u timaaddaa ya xoog u dhacaysa wa jaa'ahum almawju min kulli makaan mawjadda badda ayaa kaga timaaddaa gees walba kaga timaadda wadannuu waxay markaa yaqiinsadaan annahum uxiita bihim ilaa halaagay bay markaa yaqiinsadaan oo xaalatun mahalka ay ku sugan yihiin dacaw allaah markaasay ilaahay baryaan baryada maxay ku sameeyaan ikhlaas bay ku sameeyaan dacaw allaha mukhlisiina lahu ddiin waxay allaha baryaan xaalay u saafi yeelayaan oo u ikhlaas samaynayaan oo u badhax tirayaan ilaahay yacni baryada ay u gaar yeelayaan oo keligii ay baryayaan hadda haddamaanata allah keligii bay baryayaan waxay ikhlaas la imanayaan iyagoo ilaahay baryaaya ayay markaa ikhlaas la imanayaan addiinna waa cibaadada weeye marka ducaduna waa cibaado adducaau huwa alcibaada lain anjaytana min haadihi lanakuunanna min ashaakiriin waxay weliba odhanayaan yacni iyagoo allah la hadlaaya wallaahi allah baannu ku dhaarannay haddii aadna nabadgeliso min haadihi kurbadan iyo shiddadan haddaad naga nabadgeliso ilaahayow lanakuunanna noqonne o noqonne o noqonne min ashaakiriina kuwa kuu shukri naqaaya ka mid noqonne waxay ballan qaadaan hadduu ilaahay ka samata saaro inay shaakiriin noqon doonaan oo shukri naqi doonaan saasay markaa ballan qaadaan marka xaalkoodu saas yadaa buu ahaa yacni qur'aankana aayado mutacadida ayaa macnaha noocaasa markaa laynoogu sheegay qiso cajiibina waa jirtaa oo marka waxa weeye arrinkaas yacni markaa waaqico dhacday oo nooca ku saabsanay oo axaadiista ku soo aroortay waa qisada ku saabsan cikrimatu bni abi jahl saxaabigii la odhan jiray cikrimatu bni abi jahlin la odhan jiray wuxuu markii hore ahaan jiray intaanu islaamin raggii colaaddu aad iyo aad ugu darnayd oo nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo muslimiintaba aad iyo aad u colaadinayay ayuu markaa waxaa ka mid ahaa waxaanu ka mid ahaa afartii nina uu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam meel kastaa aragtaanba ku dila maalintii fatxu makka afar nin oo gaaladii ka mida ayuu nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam meel alla meesha ku aragtaan daaha kacbada hadday ka laalaadaan xataa dila yacni sinaba ha u daynina afartiibuu ku jiray cikrimatu bin abi jahl ya waxaana dhalay abu jahl baa dhalay abu jahal ayaa dhalay abujahalna waataynu ogsoonnahay inuu ra'sul kufri ahaa gaalnimada ninkii ugu madaxda ahaa ee ku hoggaaminayey inuu markaa u ahaa gaalada qaarkood markii ay yidhaahdeen maalintii beder war xoolaheenni hadday inoo nabad galeen aan iska noqonno ninkii la salbi waayey buu ahaa iloo taag waayey ee yidhi wallaahi noqon mayno ilamaa iyo halkaa aanu wadhno aannu markaysagaa layno oo dee saddex habeen aannu halkaa markaa yacni u hoyanno oo khamriga ku cabno oo carabi maqasho oo dadka kalena nagaga baqaan ilaa taasi dhacdo ma noqonayno waxay noqotay iyagii in la wadho abujahalna wuxuu ka mid ahaa raggii maalintai halkaa lagu dilay ayuu ka mid ahaa cikrima wuxuu odhan jiray nin aabbahay dilay raaci maayo weliba dee aabbihii wuxuu ahaa ra'sigii madaxdii buu ahaa yacni wuxuu odhan jiray maa bayna jabalayha acazu minii wa akram buuraha maka dhexdooda kuma sugnaa ruux iga cizo badan oo iga sharaf badan yacni kuma sugna ba odhan jirin dabadii hadal lama odhan jirin gaaladu yacni waxa uu yidhaahdo lagama daba odhan jirin go'aanka ugu dambeeya ninkii lahaa buu ahaa marka waxa weeye markii caynkaa lagu dilay yacni cikrimat ibn abi jahl colaaddii dee waa ku sii weynaatay marka waxa weeye aad iyo aad baa markaysaa colaaddiisuu weynay markii ay noqotay nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo ciidamadii muslimiintaee la socday inay soo galaan ciidan camaariyalaya oo aynay filanaynin oo toban kun ah si warmaqabto ah inuu buuruhu naga soo dhacaan in alle intii ay soo socdeen makiya madiine intii u dhexaysay ya ila wiilga in ka badan baa la soo socdaaye wax wara may helin waxay ku war heleen fardahoo buuraha ka soo dhacaya hay ku war heleen buurihii maka ya marka cikrimat ibnu abi jahl waa baxsaday waxay noqotay waxaynay u beegtoomi karin isku dayaysaaan la dagaalama dabeedna waxay arkeen waxaynay la dagaalami karin inay yihiin marka raggii colaaddu aadka ugu weyneey qaar badanoo ka mid a ah ayaa baxsaday oo cikrima ka mid ahaa halkaa iyo jiddo ayuu tego cararkii ku tegey buu ka raacay doonnidii markuu ka raacay ayaa doonnidii baddu ku kacday baddii ayaa ku kacday halis bay galeen dadka doonnida saarani waa wada gaalo gaaladii kalea waxay yidhaahdeen war maanta wax ina badbaadinayaa ma jiro oo aalihadeennu waxba inooma taraysee akhlisuu ikhlaas la kaalaya xadiiska nasaa'i baa sunanka ku soo wariyey rakiba albaxra fa asaabahum caasifun faqaala asxaabu asafiinati akhlisuu faina aalihatakum laa tugnii cankum haa huna shay'a faqaala cikrima wallaahi lain lam yunajinii fi lbaxri ila alikhlaas laa yunajiinii fi lbari hayruh allahuma ina laka calaya cahdan in caafaytanii mima ana fiihi an aatiya muxammadan xataa adaca yadii fii yadih falaa ajidannahu ilaa cafuwan kariima qaala faja'a faaslam nasaa'i ayaa soo saaray raqamka xadiisku waa afar kun lixdan iyo toddoba sheekh albaanina waa saxiixiyey asarku waxa uu sheegayaa yacni markaa baddii markuu yacni markaa doonnidii raacay ee baddii ku kacday dadkii doonta la saaraay ee gaalada ahaabaa waxay dhahen akhlisuu ikhlaas la kaalaya ikhlaas la kaalay ikhlaaskana waa maxay waa ikhlaas fi ducaa waa in ducada ikhlaas lagula yimaado allah keligii la baryo ya haddii allah keligii la baryo yacni baryadii baa lagu ikhlaas sameeyo allah loo saaf yeelay laakiin haddaad tidhaahdo ilaahay iyo hebelow ilaahay iyo rasuulkow noo gargaara ilaahay iyo weli hebelow noo gargaara ikhlaas maad samayn ilaahay waxbaad la wadaajisay baryadana in allah wax lala wadaajiyo lama rabo sida allahoo keliya loogu tukanaayo allahoo keliya waa in la baryaa allahoo keliya cibaadada waa in loo gaar yeelaa allahoo keliya waa in loo sujuudaa allah iyo rasuulka miyaa loo wada sujuudayaa allah iyo rasuulka miyaa loo wada tukanayaa yacnii saasoo kale ayaa markaa cibaadaadkoo dhanna lagu samaynayaa marka baryada in ikhlaas lagula yimaado allah keligii la baryo weeyi ruuxa markaa allah iyo hebel wada barya oo yidhahda ilaah weli hebelow ikhlaas ma samaynay shirki buu sameeyey ducadii buu wadaajiyey oo ilaahay iyo cid kale ka dhexaysiiyey ilaahay uma saafi yeelin wuxuu ku sugan yahay shirki salaadda uu tukanayaa waa salaad la'aan waayo asalkii ay ku binaysnayd bay weydey oo ah tawxiidkii ikhlaaska mar haddii waxa weeye asalkii ay weyday oo ay noqotay allah iyo hebel inuu wada baryaayo oo wada gargaar weydiisanaayo waxay noqonaysaa ikhlaas ma samaynaye shirki buu samaynayaa waxay yidhahdeen asxaabu safiina akhlisuu war ikhlaas sameeya fa ina aalihatakum laa tugni cankum haahunaa shay-an waayo aalihadiinni waxba idinma tarayso hadda ya maanta dadka qaar iyagu waxay odhanayaan maya hadday kurbadu darnaato awliyadaa ku anfacaysa weli hebel baa ku anfacaya weliga markaa waxa weyaan yacni ducaa aqbalkiisaa ka degdeg badan ilaahay xataa qaarkood waxay yidhaahdeen alweliyu asracu ijaabatan min allah weligu xagga ducaa aqbalka waa ka degdeg badan yahay allah laba nin baa baddu ku kacday bay yidhaahdeen qisooyinka baatilkaay akhriyaan laba nin baa sigto baddu ku kacday markay baddu ku kacdaan mid wuxuu yidhi yaa allah yacni ilaahay buu markaa u yeedhay ilaahay buu u baaqay ilaahay buu beriyey markaasaa baddi nugsiisa waa liqday wuu qarqooma waa qisooyinka baatilkay ka sheekeeyaan markay doonayaan dadka shirkiga inay ku sugaan waxyaalahay akhriyaan bay ka mid tahy kii kalea yidhi cabdulqaadirow markaasaa inta sa'a loo qaaday bay yidhaahdeen ayaa berriga sa'a loo dhigay alwaliyu asracu ijaabatan min allah ya yacni waxa weeye waxay ku leeyihin kii allah baryeyna waa qarqoomo baddii baa liqday kii cabduqaadir baryayna waa badbaadayoo inta saa loo qaadaa beriga saa loo dhiga yaa markaasay alweliyu asracu ijaabatan min allah weligu xagga ducaa aqbalka waa ka degdeg badan yahay allah kulahaa cikrima wuxuu yidhi marka waxay yidhaahdeen asxaabu safiina akhlisuu ikhlaas la kaalaya waa ikhlaaska aayadda laynagu sheegayo dacaw allaha mukhlisiina lahu ddiin haddaba aragta allah bay baryaan iyagoo markaa baryada allah u saafi yeelayo keligii baryaayo akhlisuu fa ina aalihatakum laa tugni cankum haahuna shay'an faqaala cikrima cikrima yaabay wuxuu uhi wallaahi lain lam yunajinii fi lbaxri ila alikhlaas ilaahay baan ku dhaartay haddii badda gudaheedaba ikhlaas mooyaane allah keligii aan baryo u saafi yeele mooye wax kale ayna i badbaadinaynin dee markaan barriga ku suganahay cid kale wax ima badbaadinayso ya laa yunajinii fi lbari hayru ya berigu wax ku taraya maxaa haddaa laygu odhanayaa buuli haddii badda markaan yani ku sigtaba ee aan badda ku suganahay ee aan baqo inaan qarqoomo haddaan ikhlaas mooye wax kale ay badbaadinayn marka kalena ikhlaas mooye wax kale ay badbaadin maayaan ikhlaaskuna waa maxay waa in baryadii ilaahay loo saafi yeelo iyo cibaadadii ilaahay loo saafi yeelo markaasuu ballan galay nadar ah ayuu cikrimat ibn abi jahl galay allaahumma ina laka calaya cahdan ilaahu ballan baad igu leedahay yaan aan kuugu nadro igu waajib ah in caafaytanii mima ana fiihi an aatiya muxammadan xataa adaca yadahu fii yadih wuxuu idhi ilaahayow ballan waxaan kugu qaaday haddaad tan iga badbaadiso waxaan maanta ku suganahay inaan muxammad u tagaan ballan qaada ilaa aan gacantayda gacantiisa saaro falaa ajidannahu ilaa cafuwan kariiman lamana kulmi doono mid cafin badan oo sharaf badan inuu yahay mooyaane wax kale lama kulmi doono ya haddaan sidaa yeelo way cafin doonaan waa cafin doonaa yacni saas ayuu yidhi qaala fa jaa'a fa aslam ilaahay waa ka badbaadiyo waa ka samata saaray dabeedna waa yimi nebiga calayhi salaatu wasalaam buu u yimi dabeedna waa islaama qiso yaroo kale waa jirtaa oo iyada lafteeda markaysa markaa waxaan yaduna raacda oo islaamkiisa ku saabsan istidraad ahaan baynu isaga sheegaynaa laakiin mawduucan hadda kuma tacalluqdo qisadaa kale waxay tahay ooridiisii uu qabay ee ummu xakiim la odhan jiray baa nebiga u tagtay way islaamtay fatxu maka markay dhacday ee maka la furtay way islaamtay nebigay u tagtay dumarkii nebiga la kulmay ayay ka mid ahayd dabeedna waxay ku tidhi cikrima aduu kaa baqay waana cararay nabadgeli nabadgelyo ammaan sii markaasaa nebigu calayhi salaatu wasalaam u yihi waa nabadgeliyey ammaankii waa siiyey buuhi markan ma joogo waa maqan yihi inuu cararay mooyaane meel uu ku sugan yahayna kama warqabto ya markaasay waxa weeye markaa addoon bay markaa kaxaysatay ay lahaayeen dabeedna markaa waxay tihi marka waxa wayan aan ka daba tagno raadkii bay ku dhacday jidka markay maraysay baa addoonkii hungureeyey ya waxaabuu doonayba inuu marka waxa weeye dee markaa ay yeesho u tago halkii bay marka waxa weeye ay marka waxa weeye tidhi markaa waynu soconaynaa waxay marka waxay yacni moodsiisay inuu marka waxayn wax ka yeeli doonto ayay moodsiisay dad bay doonaysaa inay kula eerato ya dad bay doonaysaa inay kula eerato dabeedna markaysaga dad bay usoo gashay markiibay dadkii ku qayliso ay tihi markaysa beladan iga reeba yacni waxa weeye saa saasuu doonay kiibaa baa markaysaa laga xidhay keligeed baa socotay yani waxa weye dabeed markiisa markii dambe isagiiyo baddii ka soo baxay ayay markaa la kulantay ammaankiina ay u sido ya saasuu soo raacay qisadiina waa u sheegtay cikrima waa soo maray kurkuu ka jaro waa dilay ninkii addoonka ahaa yacani weli ma islaamin waa dilay